للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa saxaabigii shanaad albaraa bin malikin alansaariyu albara bin malik oo reer ansaari ayaanu qaadanaynaa taariikhdiisa waxaa halku dhig looga dhigay asagana laa tuwallu yaan la madaxaynin yaan hogaamiye looga dhigin albaraa jeyshan ciidan oo min juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda ka mida mahaafatan cabsi laga cabsanaya darteed ay yuhlika inuu ku baabi'iyo uu ku halaago jundahu ciidankiisa biiqdaamihi soo majeesadnimadiisa iyo geesinimadiisii horu inuu ciidanka ku halaago waa nin aanba dib u soo noqonaynine meeshaan khatar baa jirta ciidanka ka celi aan markaa aqaanin saa darteed ninkaa aad ha looga ilaaliyo in horjoog laga dhigo kaana wuxuu ahaa bara ashcafa mid basaasan timihiisa midaysa nadaafad iyo saliid iyo waxyaabo aan ka muuqan aqbar booraysanoo jasirkiisuna ay boor leeyihiin ayuu ahaa da'iila aljismi mid bar yar buu ahaa caata ah nin bar yar buu ahaa oo macaruuqa alcadmi lafihiisu haddii la fiiriyo xididadu ay ka muuqdaan qofku hadduusan hilib fiican lahayn lafa xididyo badan baa ka soo baxaa wuxuu ahaa nin lafihiisu ay bannaanka yaalaanoo hilib daboola aan markaa lahaynoo xididada lafihiisu ay muuqdaan taqtaximuhu waxaad ka dhexbixi jirtay taqtaximuhu waxaa ka dusi jirtay caynu raa'iyihi ninka eegaya fiirinaya ishiisa idan qofka markuu hilib fiican lahayn oo caato yahay qofka markuu saa u eega ishiisii way gudbaysaa uma intaa ka bacdi taswaru way iilanaysaa canhu xaggiisa way ka iilan jirtay iswiraaran iilasho mar allaala marka saa loo fiiriyoo la eego isla markii ishi way ka leexanaysaa ilaa nin isha buuxiya markaa ma aha walaakinahu laakiinse maca daalika intaa waxaa usii dheeraa asagoo saa lafalafii caata u ah qatala wuxuu dilay mi-atan boqol oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah boqol nin oo gaalada ka mid ah ayuu dilay mubaarasatan ishor imaad dagaal mubaarasa la dhahaa jiri jirayo seefa inta laysu soo qaato yaa layska hor imaan jiray dagaalka noocaasa mubaaraza la yidhaahdaa waxdahu keligii ayuu boqol gaala dilay cadaa aan ku jirin can aladiina kubii qatalahum uu ku dilay fii khimaari lmacaariki macaarigtii iska hor imaadka gudaheeda dagaalkii dadkii uu ku dilay kuma jiraan boqolkaa maca almuxaaribiina kuwa muxaaribiintee dagaalyahanadee dagaalamaya micigooda wuxuu dagaal kula qaaday aan ku jirin boqol qofood oo gaalaa ayuu keligii mubaarasa ku dilay waana cato innahu asagu waa baraaya alkamiyun waa geesi albaasilu ee ah almiqdaamu miqdaam ahoo mid miqdaam ah ishormariya mar allaala marka dagaalka io la aadaayo gadaal ma maro mid miqdaam oo horsocod ahoo is-hormariya ayuu ahaa alladii waa kii kataba uu qoray alfaaruuqu cumar alfaaruuq bisha'nihi sha'nigiisa iyo arrintiisa ilaa cumaalihi raggiisa cumaalada ah iyo ragga barasaafyada gobollada uga ah oo fil aafaaqi jihooyinka kala jooga ayuu u qori jiray allaa yuwalluuhu inaan madax looga dhigin bera calaa jeyshin ciidan oo min juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda ka mid ah khawfan cabsi laga cabsanaya darteed min an min an yuhlikahum inuu ku halaago uu ku baabiya ciidanka biiqdaamihi geesinimadiisa soo noqod aantiisa inuu ciidanka ku halaago innahu ninkaasi albaraa ibnu maalik alansaariyu weeyaan akhuu anas bin maalik anas ibni maalik walaalkii waaye oo khaadimi rasuuli illaahi rasuulka khaadimkiisii ahaa sala allahu calayhi wasalam walow ruxtu buu yidhi waa ninka kitaabka qoray haddii aan aado ama aan isku dayo walow ruxtu haddii aan aadi lahaa ama aan isku dayi lahaa istiqsaal eh, walow ruxtu astaksii laka inaan u kuurgalo in aan raad qaado laka adiga akhbaara butuulaati baraydni maali bera ibni maalig geesiinimayaalkiisa akhbaarteeda haddaan u kor oo aan damca inaan kuu soo bandhigo la taala alkalaam hadalkaa nagu dheeraan lahaa maantoo dhan meesha kama kacnin wadaaqa almaqaamu maqaamkana ciriiri buu nagu noqon lahaayo warqadii way buuxsami lahaayeen buu yidhi lidaa sidaa darteed ra'aytu waxaan arkay an acrada inaan kuu bandhiga laka adigoon kuu sheego qisatan waaxidatan hal qiso keliya hal sheeko oo min qisasi butuulaatihi geesinimadkiisii qisooyinkeeda ka mid ah dhammaan waa sheegaynaa haddaan dhaahno wakhti baa nagu dheeraana maqaamkaa ciriiri nagu noqonaaya hadalkii baa nala tegaaya laakiin hal qiso keliyaan ka soo qaadanaynaa buu yidhi wa hiya ayadaa tumbiika kaaga filan camaa cadaaha wixii ka soo haray caydaa kuu warrami doontoo kaaga filnaan doonta wixii markaa ka soo haray tabda-u way bilaabanaysaa haadihi alqisatu qisadaa ee taa ah ee bara mundu laga bilaabo alsaacaati aluulaa saacadihii ugu horreeyey oo liwafaati اnebiy nebiga geeridiisii ahayd nebigii alkariimi sharafta lahaa qisadaa aan tilmaamayna waxay bilaabanaysaa wakhtiyadii iyo saacaadkii ugu horreeyey ee rasuulku dhintay sala allahu calayh wasalam iyo waltixaaqihi haleelkiisii uu haleelay birafiiqi alaclaa rafiiqii sare xayu meel dafiqad ay guda gashay qabaa'ilu alcarabi carab qabiilooyinkoodii takhruju inay ka sii baxayaan min diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo koox koox ah kamaa sidii dakhalad ay u soo gashay fii haada diini afwaajan ayagoo kooxa kooxa ah nebigu markuu cisadii fadxu maka gaadhay waata ilaahay tilmaamay idaa jaaءa nasru اllahi wاlfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaajan koox koox bay u soo galeen markuu rasuulka dhintayna koox koox bay carabi diinka uga baxday xataa lam yabqa ilaa uusan ku baaqi noqonin cala alislaami islaamka dushiisa ilaa ahlu makka wاlmadiina wa طaa'ifi reer maka iyo reer madiina iyo طaa'if maahane iyo wa jamaacaatun jamaacaad iyo kooxo mutafariqatun ku kala daaddaadsanoo ku kala firirsan hunaa wa hunaag halkan iyo halkaa oo miman ka mid ah habbata allaahu ilaahay uu ku sugay quluubahum quluubtooda cala aliimaani iimaanka intaa keliya islaamnimadii ku hartayba samada ilan adeerigu markuu dhintay waxaa hogaamintii la wareegay khilaafadii waa abubakar samada wuu sugnaaday marka asidiiqu abibakrn sidiiq ridwaan ullaahi raadi ahaashayaalka alle calayhi korkiisa ha ahaatee lihaadihi alfitnati fitnadaa ayada ah fitnadaa tan ah almumaradati ee wax halaagta alcamyaa'a ee aragala abubakar wuu sugnaaday sumuuda aljibaali sida ay buuraha u sugnaadaan alraasiyaati ee dhaadheeree xoogga leh oo kale u sugnaaday abubakar wa jahaza wuxuu diyaariyey ama uu ka qalqaaliyey min almuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ansaartiiba axada cashara jayshan kow iyo toban cutub oo ciidan ah wacaqada wuxuu u gunuday liqaadati haadihi اljuyuush ciidamada ee taa'a qaadadooda iyo raggii hogaamiyaalka u ahaa axada cashara liwaa'an kow iyo toban calam ayuu u diyaariyey gacantiisii ku gunuday wa dafaca bihim wuxuu u kala diray fii arjaa'i jasiirati اlcarabi jasiiratulcarab darafyaalkeedii arjaa'deeda liyuciiduu say ugu soo celiyaan almurtadiina kuwii murtadiintaee laabtay ilaa sabiili lhudaa wadada hanuunka iyo walxaqi wadada xaqa inay dib ugu soo celiyaan iyo waliyaxmiluu inay ku soo celiyaan waliyaxmiluu inay ku soo celiyaan taana waa ugu kala diray almunxarifiina kuwii iishay cala aljaadati waddadii fiicneed ka iishay waa dariiqii mustaqiimka ahee bixaddi sayfi sayf caaradeeda in lagu soo celiyo seef caaradeeda ayagoo isticmaalaya inay islaamnimada ku soo celiyaan wa kaana aqwa lmurtadiina murtadiintaa ridowday ka ugu xoogga badnaa ba'san xagga baaska iyo dagaalka wa akharuhum ugu badnaa cadadan xagga tirada waxay ahaayeen banuu xaniifata reer banuu xaniifa ragga lagu magacaabo wa asxaabu musaylamata alkadaabi musaylamihii kadaabkee nebinimada sheegtay ninka noocaas ah dadkiisii reer banuu xaniifa ayaa ugu badnaa intii murtadiin noqotee laabatay xagga xoogga iyo xagga badnaanta faqad ijtamaca way u aruureen oo way u kulmeen limusaylamata musaylama min qowmihi qoomkiisii wa xulafaa'ihim raggiisii xulafada la ahaa io gaashaanbuurta waxaa u soo aruuray arbacuuna alfan afartan kun oo min ashidaa'i almuxaaribiin degaalyahanada kuwa ugu dardaran xagga dagaalka ah intaasaa u soo aruurtay ilan dadkii ridoobayuu ku jiraa khaasatan qaar baa nebinimo sheegtay inta nebinimada sheegatay ayuu ku jiraa wa kaana akaru haaulaa'i afartankaa kun badankoodu waxay ahaayeen qad ittabacuuhu kuwa u raacay musaylama waxay u raaceen casabiya casabiyanimo casabiyay u raaceen waa qabyaalaysi dadkayga dadkeenna waaye annaguu naga dhashay ahaan ayay u raaceen lahu asaga laa iimaanan bihi rumayn ay rumaysan yihiin iyo nebinimadiisii uu sheegtay inay rumeeyeen taa uma raacin badankooda waayo faqad kaana waxay ahaayeen bacduhum qaarkood yaquulu kuwa yidhaahdaa ashhadu waxaanu markhaati ka nahay anna musaylamata musaylama kadaabun beenlow inuu yahay ayagoo og inuu beenlow yahay raaceen waxayna u raaceen xigto ahaan saa darteed bay dhaheen waxaan qiraynaa musaylamo inuu beenlow yahay wa muxammadan saadiqun nebi muxammedna runlow uu yahay laakina laakina kadaaba rabiicata reer rabiica beenlowgooda waa dadka ayagu ay ka dhasheen waa musaylimo dadkiise beenlow annaga tolkeena ah ayaan axabbu ka looga jecel badan yahay ilaynaa xaggeena min saadiqi mudar mudar rulowgooda waa nebi moxamed sal alla alah wasalam mudar rulowgoodii moxamed ahaa rabiica beenlowgooda ayaan ka jecelnahay saasay markaa dhahayeen qabyaalada aad bay udhib badan tahay marka xaq aad u jeedad ka leexanaysaa hazama wuu jebiyey marka musaylamatu musaylama wuxuu jebiyey awala jeyshin ciidankii ugu horreeyey kharaja ilay xaggiisa u baxay abibakar ciidankii uu diray muslimiinta ahaa loogu talagalay ragga in laga soo celiyo riddadii ay galeen waa la jebiyey hazama muslimuun hazama musaylamatu musaylama wuxuu jebiyey awala jeyshin ciidankii ugu horeeyo kharaja aaday ilayhi xaggiisa oo min juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii ka mid ahaa waxaana hogaaminahay biqiyaadati cikrimata bin abi jahl cikrama ibni abi jahlin qiyaadadeydana ku socday wa raddahu wuu soo celiyey calaa acqaabi xirbihiisii buu soo celiyey ciidankaasi maalintaa baxay ee musaylama dagaalka ku qaaday waxaa hogaaminahayey cikrima bin abi jahl waa la soo jebiyo gadaal baa loo soo celiyey fa arsala wuu diray lahu asaga asidiiqu sidiiq wuxuu u diray waa abubakare jayshan aaniyan ciidan labaad ciidankii koowaad ee muslimiinta markii dagaalkii galeen la soo jebiyey ciidan labaad buu diray biqiyaadati khaalid bni اlwaliid khaalid bni waliid uu hogaaminayo khiyaadada imaamulkana khalid uu u haayo biqiyaadati khaalid bni waliid xashada wuxuu ku soo ururiyu ku kulmiyey waa abubakare fiihi ciidankaa labaad wujuuhu saxaabati asxaabta kuwooda wujuuhda ah raggoodii qiimaha badnaa oo min alansaari waalmuhaajiriin ayuu ciidankaa kumtaqaanaa xashad uga dhiguu ku dhex daray xashada wuxuu ku kulmiyuu ku soo ururiyey fiihi ciidankaa khaalid hogaaminayey wujuuha asaxaabati saxaabada wujuuhdoodii oo min alansaari wاlmuhaajiriin wa kaana fii ariicati haaulaa'i wa haaulaa kuwaan iyo kuwanba waxaa horseed ka ahaa oo ku jiray albara ibni maliki alansaariy baraa ibni malik alansaari oo aan baranayna qisadiisa ayaa dadkii safka hore ku jiray ka mid ahaa iyo wa nafarun koox oo min kumaati lmuslimiin muslimiinta geesiyaashooda markaa ka mid ah iltaqaa waxaa kulmay aljayshaani labadii ciidan waa musaylama ciidankiisii iyo ciidankii muslimiinta oo ka socday ee abibakar uu soo diray labadiiba waxay ku kulmeen calaa ardi lyamaamati yamaama dhulkeeda oo fii najdin najid markaa ku taala dhulkii yamaamii najid ayaa lagu kulmay famaa huwa ma ahaanin arintu ilaa qaliilu wax yar maahane wax yarba dagaalku markii uu socday xataa rajaxat ilaa ay rajaxatay ay kor noqotay kafatu musaylamata musaylama kafkiisii dhinaciisii wa asxaabihi asxaabtii musaylama wamusaylama ciidankiisii ayaa rajax noqday macnaha kafkoodiibaa kor noqday waxaa laga wadaa gacantii sare ayay markaa heleen wasulzilat alardu arladii baa lala ruxruxay taxta aqdaami junuudi almuslimiin muslimiinta ciidankooda gomdahoodii hoostooda dhulkii ay ku taagnaayeen yaa lala ruxruxay macnaha waa la jebiyey waa laga guulaystay waaye watafiquu waxay guda galeen muslimiintii yataraajacuuna inay u soo laabanayaan ay ka soo noqonayaan can mawaaqifihim meelii ay taagnaayeen mawaaqiftii iyo meelihii dagaalka ay kaga jireen yay dib uga soo laabteen xataa اqtaxama asxaabu musaylamata ilaa ay u duseen oo ay ciriiriyeenay u galeen musaylama asxaabtiisii fustaada khaalid ibni waliid khaalid ibni waliid teendhadii u dhisnayd ee ciidanka uu ka maamulahayay ayaa loo dhacay waqtalacuuhu way fujiyeen min usuulihi salkiisi bay fujiyeen waay teendhadii khaalid waa baandulii muslimiinte yay fujiyeen wakaaduu waxay sageenay u dhowaadeen yaqtuluuna inay dilaan sawjatahu xaaskiisii khalid naagtiisii in la dilana waa lagu sigtay lowlaa an ajaarahaa hadduusan badbaadin lahayn waaxidun mid oo minhum ayay ka mid ah mid gaaladii ka mid ahayd halayska daayo naagta ha dilina kaasaa magangeliyey maa in iyadana waa laga takhallusi lahaa cinda dalika markaa agteeda shacara almuslimuuna muslimiintii waxay dareemeen bilkhatari addaahimi khatar weyn bay dareemeen khatar weyn ayay dareemeen waadraku waxay ogaadeen annahum ayagu in yuhzimu in yuhzimu haddii la jebiyo haddii lagu jebiyo amaama musaylamata musaylama hortiisa oo maanta laga guulaysto falam taquuma lilislaami islaamku inuusan uqumaynin uusan taagnaanaynin qaa'imatun taagnaasha bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya ilaan dadkii badnaa way wada ridoobeen raggaanna waxay u socdaan inay islaamnimada dib u soo nooleeyaan oy dadka ku soo celiyaan riddadana ka soo laabtaan haddii meesha lagu jebiyo waxay dareemeen islaamku maalintaa inuu bas yahay falan taquuma lilislaami qaa'imatun taagnaasha bacda alyowm walan yucbad allaahu allana aan lagu caabudi doonin bay dareemeen waxdahu keligii arlada laa shariika lahu asagoo shirki lahayn fii jasiirati alcarabi taana way dareemeenoo way ogaadeen wahabba wuu soo booday khaalid ilaa jeyshihi ciidankiisiibuu u carray xaggooda fa acaada wuxuu dib ugu celiyey tandiimahu nidaamintiisii ciidankii wuu mar labaad habeeyey xayu meel mayaza uu kala soocay almuhaajiriin raggii muhaajiriinta buu cani lansaari ka soocay ila marka hore waa laisku dhex jiray muhaajiriintii ansaartii buu kala soocay wamayaza wuxuu kala soocay abnaa albawaadi abnaa'a albawaadi bawaadiya iyo miyiga iyo baadiyaha raggii ka socday can haaulaa'i wa haaulaa kuwaan iyo kuwan wuu kala soocay qolo walba si qaas ah ayuu u istaajiyey qabiil walba si gooniya ayuu istaajiyey muhaajiriintii gees ayuu u bixiyey nimankii ansaareed gees ayuu u saaray wa jamaca wuxuu jamciyuu u kulmiyey abnaa'a kulli abbin aabba kasta ilmihiisa taxta raayatin calan hoostiisa waaxidin oo keliyo minhum ayaga u sugnaaday intiinaan bacdamaad dhinaca ka socotaan calankaa baa idinka dhexeeya buu yidhi difaacda idinkana calankan baa idinka dhexeeya difaacda muhaajiriinay calankan baa idinka dhaxeeya difaacda saa muxuu u yeelay liyucrafa si loo ogaado balaa-u kullu fariiqin ciidan kasta iyo firqo walba wacdaraha uu ka dhigi doono fi lmacrakati goobta dagaalka iyo waliyuclama si loo ogaado min ayna xaggeebaa yu'ta almuslimuuna muslimiinta laga soo gelayaa meesha muslimiinta looga imaanayo waa xaggee ciidan kastoo baxa maxaa loo soo jebinayaa inuu ogaado ugu talagalay wadaarad waxaa dhex maray bayna alfariiqayni labadii fariiq iyo labadii qole baynkoodii waa muslimiintii iyo gaaladii raxaa macarakatin macarakad iyo iskoor imaad dhagaxshiidkiisii baa dhex maray macnaha waa dagaal adag baa loola jeedaa daruusin oo lagu gubtay daruus ahoo gowsaha iyo kulli layskula tegey laysku baabi'iyey ayaa dhex maray lam tacrif aysan aqoonin aysan soo marin xuruubulmuslimiin muslimiinta dagaaladoodii lahaa taasoo kale nadiiran wax u dhigma oo la mid ah min qablin horay dagaal aad u qaraar ayaa dhex maroo taasoo kale aan weligeed la arkin wa habata way sugnaadeen qowmu musaylamata musaylama qoomkiisii waxay ku sugnaadeen fii saaxaati lawaqa goobihii dagaalka goobtii dagaalka ayay ku sugnaadeen habaata aljibaali sida buuraha ay u sugnaadaan alraasiyaati ee qotomee waaweynee xoogga leh saasoo kale ay u sugnaadeen qoomkii gaalada walam ya'bahu ma aysan u aabba yeelin oo ma fiirinin likarati maa asaabahum waxaa asiibaya badnaanteeda oo min alqatli dilka ah dilka faraha badan ee gaaraya uma aabba yeeline ma fiirinin waabadaa waxay muujiyeen almuslimuuna muslimiintiina min khawaariqi اlbuطuulaati geesinimooyin aan weligeed la arkin khawaariqaad ah geesinimo aad u sarraysoon ayadoo kale la arkin maabay ka muujiyeen wax low jumica haddii la jamcin lahaa lakaana ahaan lahaa malxamatan malxamad noqon lahaa malxamad bay noqon lahaayeen oo min rawaayici almalaaximi malaaximooyinka kuwa ugu sarsareeya ka mid ah buugaagta sheekooyinka lagu qoro ee xikmadaha lagu tilmaamo oo lagu ururiyo sheekooyinka waaweyn lagu qoro yay noqon lahaayeen muslimiinta geesinimadii dagaalka ay ka muujiyeen maalintaa haddii lasoo jamcin lahaa haddii lasoo jamcin lahaa oo markaa laysu keeni lahaa wax malaaxin noqda ayay markaa ka sugnaan lahaa haddii la jamcin lahaa oo haddii la qori lahaa macnaha buugaag la akhristo malaaxiin oo sheekooyin macmacaan ay ku qoran tahay taasoo kale ayay markaa noqon lahaayeen haadaa midkani haabit ibnu qaysin waa haabit ibnu qays xaamilu liwaa'i alansaari reer ansaareed calagoodii kii waday waayey oo xambaarsanaa yataxanatu wa is-udgey xunuudka waa meydka waxa lagu shubo jeedka carfaaya kii buu ismariyey meed buu iska dhigay wayatakafana kafantiisii buu xirtay wayaxfiru linafsihi nafsadiisa wuxuu u qodayaa xufratan god fi lardi dhulka fayanzilu waa ku degay fiiha godkii ilaa nisfi saaqiyihi ilaa lugihiisa dhexdhexaadkooda wayabqaa wuu baaqi noqdoo meeshii buu joogay haabitan asagoo sugan fii mawqifihi mowqifkiisii muxuu intaa u samaynaya inuu carru diidayaa yujaalidu asagoo difaacaya can raayati qowmihi qoomkiisii calankooda saasuu ku difaacayaa ma carari karo lugaha god buu gashtay xunuud iyo udugii waa ismariyey karfantiisii wuu haystaa way saaran tahay xataa khara ilaa uu dhacay sariican asagoo lagdoon oo meyd ah shahiidan shahiidna ah waa la dila ninkaa wuu tegey wa haadaa kan zayd bin khaalid waaye wa akhu cumr wa haadaa zayd bin khaaab dheh waa zayd bin binkhaطaab ninka lagu magacaabo akhuu cumar ibnu khadaab buu la dhasho waa walaalkii radia allahu canhumaa labadoodaba allah raadi ka noqdee yunaadii waa dhawaaqayaa oo wuxuu u qeeliyey fi lmuslimiin muslimiinta dhexdooduu ka dhexnaadiyey muxuu yidhi ayuhannaas dadow cadduu isku qabtuu isku qaniina calaa adraasikum goosihiina la adkaysta macnaha goosaha isku qabta buu yidhi wadribuu garaaca fii caduwikum cadowyaalkiinana kaga shaqeeyo oo seefaha kaga shaqeeyo garaaca wamduu socda quduman horay u sii socda ha soo noqonina waa guubaabiyo horay u sii socda buu yidhi ayuhannaasu dabow wallaahi allan ku dhaartee laa atakallamu idinla hadli maayo bacda haadihi alkelimati kelimadan kadib abadan weligay intaasaan idin leeyahay afkaygana waan xirtay buu yidhi dagaalkiibu horay u sii galay xataa yuhzana ilaa uu jaba idinla hadli maayo musaylamatu ow alqa allaaha ama alla aan u ritoon u geyst ama aan alla la kulmo subxaana wa tacaala inaan ilaahay la kulmo maxay daol dhinto ama inuu musaylamo jabo labadaa inay dhacdo maahana ogaada inaanan hadal dambe idinla hadlaynin oo faadliya aan u dhiibto ilayhi ilaahay xaggiisa bixujatii xujadayda xujadayda aan u dhiibto markaasoo a ilaahay subxaana wa tacaala inaan soo dagaalamay xujo ay ii noqoto uma ka bacdi karra waa ku rogaal celiyey cala alqowmi qoomkii buu ku rogaal celiyeyo weerar buu ku qaaday famaa zaala kama zuulin ninkaana yuqaatilu inuu dagaalamayo xataa qutila ilaa la dilay وhذا kana saalm waa saalm mwlىa abi xudayفata abi xudayfa mowlihiisii waaye yaxmilu wuxuu sidaa raayata اlmuhaajiriin muhaajiriinta calankoodii fayakhshaa calayhi waxaa dushiisa u cabsaday qowmuhu qoomkiisii reer muhaajiriin baa u cabsadeen oo waxay dhaheen waxay ka cabsadeen an yadcufa inuu daciifo inuu tabar ow amase yatazaczaca inuu gilgisho yatazaczaca inuu liglig ku dhaco oo baqdin ay gasho taabay uga cabsadeen fa qaaluu lahu waxay u dhaheen innaa annagu lanakhshaa waan kuu cabsanaynaayo waxaan ka cabsanaynaa an yu'taa inna loogaga yimaadoo nala ka soo galo min qibalaka jihadaada saalimow dhinacaaga inna lagaga soo galan ka cabsanaynaa faqaala wuxuu yidhi saalim in atay in in haddii uutiitum laydinkaga yimaado min qibali jihadayda fa bi'sa xaamilulqur'aani akuun xaamilulqur'aan ninka ugu xune ugu baas leh ayaan ahay buu yidhi waayo wuxuu ahaa xaafidulqur'aan saalim saalim qur'aankao dhan buu dusha ka yaqiinay haddiiba jihadeeda laydinkaga yimaado soo maaha nin qur'aan xambaarsan anaa u xun buu yidhi fa bi'sa xaamilulqur'aani xaamilulqur'aan ninka u baas oo akuunu aan ahaadaan ahay buu yidhi aniga uma kabacdi karra waa ku rogaal celiya asagana calaa acdaa'i illaahi cadowyaalkii ilaahay karratan rogaal celin baasilatan geesinimo ah xataa usiiba ilaa la asiibay ilaa asagiina uu dhintay walaakina laakiinse butuulaati haa-ulaa'i jamiica geesiyaalka iyo geesinimada kuwaa dhammaantood tatadaa'adu way yaraanaysaa mid yar yar bay noqonaysaa waxaa hadda aad la yaaban tihiin waxbab ka soo qaad ah ama wax yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo amaama butuulaati bara ibni maalikin radia allaahu canhu bara ibni maalik geesinimadiisa horteeda haddii la fiiriyo ilaahay ha ka raadi noqdee canhu xaggiisa wa canhum iyo saxaabada xaggooda ajmaciina dhammaantoode wax yar bay noqonaysaa macnaha walaakin buطuulaati haaulaa'i jamiica kuwaa geesinimada ay muujiyeen dhammaantood tatadaa'ad way yaryaraanaysaayo wax yar bay noqonaysaa marka loo fiiriyo amaama butuulaati bara bni maalikin radia اllaahu canhu wa canhum ajmaciina dhammaan ilaahay raadi ha ka noqdee see waaye marka geesinimadii dara daalika arrintaa waxay tahay anna khaalidan khaalid ibni waliid ayaa ra'aa wuxuu arkay watiisa almacrakati iska hor imaadka jika muufihiisa watiis waa tinaarkiisii yaxmii oo kululaanaya caadi ma aha jika muufada lagu dhejiye waxa uu loola jeedaa dagaalkii inuu xoog u kululaanayo ayuu arkay khaalid waqiisa almacrakati iska hor imaadka tinaarkiisii yaxmaa inuu sii kululaanayo wayashtabda uu sii adkaanayo darnaanayo markuu arkay iltafata qalb wuxuu eegay uu fiiriyey ila albara'i bin maalikin bara bni maalik wa qaala wuxuu yidhi ilayhim xaggooda aad ilayhim yaa fata alansaar shaabkaan reer ansaar ahow ragga u bax buu yidhi ilayhim xaggooda aad oo laazim yaa fata alansaar faltafata wuu eegay albaraa ilaa qowmihi qowmkiisii buu fiiriyey asagana wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara alansaari war reer ansaareey laa yufakiranna yuusan ku fakarin axadun axad oo minkum adinka idinka mid ah birujuuci noqosho ila almadiinati magaalada madiina loo laabto maskaxdiina ka bixiya buu yidhi qof idinka idinka mida yuusan ku fakarin rujuuc iyo laabasho magaalada loo laabto falaa madiinata lakum madiina ma lihidiin buu yidhi maanta bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya magaalada madiina idinka idinma sugnaanin wa innamaa huwa in kala mehe waxaa idiin sugnaado aad leedihiin allaahu waxda uma aljanna ka bacdina janno nin gurigiisa inuu ku laaban doono ku fakari karayaysan jirin uma ka bacdi xamala wuu ku qaaday weerar buu ku qaaday bera cala almushrikiina mushrikiinta wa xamaluu way la qaadeen macahu asaga micigiisa reer ansaareed iyo dadkiisiina way la galeen wambara waa uu ka dhex baxay marka saf baa lagu jira markii hore horay hore usoo tilmaanay muqaadim buu ahaa waa nin dagaalka laga celceliyo xoog ku galaa wuu ka dhex baxay dadkii yashuqu asagoo kala jeexjeexayo kala dhexgelaya assufuufa safafyaalkii gaalada wayuxmilu kaga shaqaynaya assayfa sayfta fii riqaabi acdaa'i illaahi cadowyaalka alla qoorahooda xataa zulzilat ilaa ay ruxruxatay aqdaamu musaylamata wa asxaabihi musaylama iyo asxaabtiisii lugahooda aqdaamtoodii ilaa ay ruxruxatay jabbay u soo dhowaadeen falaja-uu waxay u carareenay magangaleenay ku dhunteen ila alxadiiqati beer beer weyn oo meesha ku tiilay yay galeen gaaladii allatii taasoo curifad loogu magac daro loo aqoonsaday fi taariikhi taariikhda bacda dalika markaa kadib biismi xadiiqati اlmowti waxaa loo bixiyey xadiiqati اlmowt beertii geerida labaatan kun baa looga dilay oo meydkoodii la dhigay meesha saa darteed baa la yidhi xadiiqadii iyo beertii geerida waa likarati man man badnaanteeda qutila looga dilay fiiha gudaheeda lagu dilay fii dalika alyowm maalintaa keligeed kaanat xadiiqat lmowti xadiiqatulmowt waxay ahayd waa beertii haadihi ee taa ah raxbat alarjaa'i mid arjaheeda iyo darafyaalkeeda ay waasic tahay meel aad u waasic ah ayay ahayd saamiqata aljuduraani jidaarkeedii derbiyaalkeeduna ay dhaadheer yihiin ayay ahayd fa awlaqa way xirteen musaylama musaylama iyo waalaalaafu almu'allafa kumaankii kun oo min jundihi ciidankiisii ka mid ahaa calayhim korkooda abwaaraha beertii ay galeen albaabadii markaas soo xirteen macnaha waa meel aad u derbed sarraysa raxrigeeda iyo waasictinimadeeda arjaaheedana aad bay waasic u tahay wa taxasamuu waxay ku gabbadeen bicaali judraaniha judraanaheedii derbiyaalkeedii dhaadheeraa taasay markaa ku gabadeen wa jacaluu waxay guda galeen waa gaaladiiye yumtiruuna inay ku soo roodaynayaan almuslimiina muslimiinta binibaalihim gamuunadooda muslimiintii bannaankay taagan yihiin in yar bay ka hooseena ayagu way sarreeyaan gamuun bay roob uga soo dhigeen min daakhiliha xagga daakhilka daakhilkay ka soo roobeeyeen fatatasaaqatu waxay ku soo hoobanayeen gamuunadii calayhi muslimiinta korkooda tasaaquta almatar sida roobku ugu soo daato oo kale roobkasuu ugu soo qubtoo kale ayay markaa ugu soo daadiyeen cinda daalika markaa agteeda taqadama waxaa soo hormaro ciidankii ka soo baxay miqdaarun soo majeestihii almuslimiina muslimiinta muslimiinta soo majeestahoodii albaasilu geesiga iyo libaaxa ahaa waa kee waa albaraa bin maalik alansaariy kii baa marka soo baxay ila arrinta waa qatar mashaakil badan baa lagu jiraa taluu rabaa inuu keeno wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkayo dacuunii isaara calaa tursin gaashaan gaashaan intaad dhigtaan igu fadhiisiya buu yidhi warfacuu kor ugu qaada adtursa gaashaanka cala arimaaxi warmaha warmaha intaad saa ugu qabataan kor igu qaada uma aqdifuunii igu tuura ila alxadiiqati beerta qariiban meel u dhow min baabiha albaabkeeda dhexdaa igu ridina laakiin albaabka meel u dhow igu tuura buu yidhi faima an faimaa an astashhada inaan shahaado helo oo aan dhinto waimaa an aftaxa lakum اlbaaba inaan albaabka idiin furo labadaa meehe wax kale ma rabo buu yidhi ilaa meesha waa lagu dhibtooday lama geli karo gamuuna kor looga soo daadina muslimiintii war soo qabdo buu dhahay gaashaan gaashaankaa igu fadhiisiya dhowr maramo intaad soo qaadaan ku kor qaada tursigii gaashaanka aan saaranahay uma aqdifuunii igu tuura ila alxadiiqati beerta gudaheeda beerta qariiban meel u dhow min baabiha faimaa an ustashhada inaan shahiido oon shahaado helo waimaa an aftaxa lakum albaaba inaan albaabka idin furo wa fii lamxi lbasari ilbiriqsiba ilana caato waay jalasa wuxuu ku fadhiistay albara bin malik cala tursi gaashaan gaashaan baa loo dhigay wuu fadhiistay faqad kaana wuxuu asaan soo tilmaanay dayiila اljismi nin bar yar buu ahaa nin bar yar buu ahaa naxiila oo caata ah wa rafacatu waxaaba kor u qaaday asagoo dhanba casharaatu rimaaxi dhowr tobanaad oo warmo ah warmo weyn maba loo baahaninba iyo wax badan laysugu tago dhowr toban baa kor u qaaday faalaqat waxay ku riday fii xadiiqati اlmowt bayna alaalaafi اlmu'allafati kumaankii kun oo min jundi musaylama musaylama ciidankiisii baa lagu dhex riday fanazala calayhim waxuu ugu duldegay korkooda nuzuula asaaciqati say biiqda usoo degto kale meel looga yimiday garan waayeen wax leh kor ka soo degaya arkeen nusuula asaaciqa wamaa zaala kama uusan zuulin yujaaliduuhum inuu kula dagaalamaayo amaama baabi alxadiiqati beertii albaabkeeda agtiis inuu kula dagaalamayo keligii wayucmilu uu kaga shaqaynayo ku baabi'inayo fii riqaabin qoorahooda asayfa sayftii xataa qatala ilaa uu ka dilay casharatan toban oo minhu ayaga ka mid ah tobankii waardiyaaley meesha joogayba wuu ka takhallusay wa fataxa albaab albaabkiina waa furay laakiin nasiib wanaag wabihi waxaa ku sugan korkiisa bidcun wa amaanuuna dhowr iyo siddeetan jaraaxatun oo dhaawaca dhowr iyo siddeetan dhaawaca korkiisii ku yaala min bayni isugu jira ramyatin tuurid bisahmin lagu soo tuuray aw darbatin dhufasho bisayfin seef lagu dhuftay dhowr iyo siddeetan dhaawacoo seef iyo gamoon ah yaa korkiisa ku taala fatadafaqa way ku soo burqadeen way ku soo aruureen almuslimuuna muslimiintii markuu albaabka u furay calaa xadiiqati اlmowt xadiiqatulmowd bay ku soo aruureen min xiitaanihaa derbiyaalkay ka soo galeen <clears throat> iyo wa abwaabiha albaabaheedii wa acmaluu waxay kaga shaqeeyeen muslimiinta assiyuufa seefii bay fii riqaabi lmurtadiin nimankii murtadiinta qoorahooda kaga shaqeeyeen allaa'idiina ee ku gabbadee ku dhuuntay bijuduraaniha beertaa judraankeedii derbigeedii xataa qataluu ilaa ay ka dileen minhum xaggooda qariiban wax u dhow min cishriina alfan labaatan kun wa wasaluu waxay soo gaadheen ilaa musaylamata musaylama musaylamaa la gaaroo loo tegey fa ardowhu way dileen asagana sariican asagoo mayd ah asagiina waa laga takhallusay xumila waa lasoo xambaaray albara bin maalik ilaa raxlihi meeshii u deganaa ilaan ma socon karo raxladiisii baa la keenay liyudaawa si loogu daaweeyo fiihi meesha wa aqaama wuxuu ku nagaa calayhi korkiisa khaalid ibn alwaliid shahran hal bil hal bil baa meesha la fadhiyey ilaa lagama tegi karo nin halyeey ahoo garaabda leh waaye yucaalijuhu xaal <clears throat> lagu daaweynayay min jiraaxihi dhaawiciisii xataa adina allaahu ilaa ilaahay u fasaxay una idmay low asaga bishifaa'i caafimaad allah caafimaad siiye subxaanah wa tacaala wa kataba uuna ku qoray ilaahay lijundi اlmuslimiin muslimiinta ciidankooda calaa yadayhi labadiisa gacmood annasru guusha guushana asaga ay ku heleen sababtii dalla wuxuu ku sugnaa ee uu daa'imay albara ibni maalik alansaari yatuuqu inuu u hilow qabo weli ila shahaadati shahiidnimo weli hilow buu qabaa weli wuxuu sii jeclaanayaa ila shahaadati allatii taasoo faatathu ka fakatoo dhaaftay yowma xadiiqat اlmowt maalintii xadiiqatulmowdka wadafiqa wuxuu gudagalay bara yakhuudu inuu dhex dabaalanayo almacaarika dagaalada waaxidan bacda ukhraa midba midda ka dambaysa intaa kadib dagaalo kale buu sii galay shawqan isagoo <clears throat> u hilowsan ilaa taxqiiqin inuu xaqiijiyo umniyatahu yididiiladiisii umniyada iyo wixii u jeclaa alkubraa ee weyneed <clears throat> wa xaniinan iyo isagoo xaniin u qabaa shooq iyo hillow waa isku mide ila lixaaqi inuu la kulmo binabiyihi اlkariim nebigiisii sharafta lahaa xataa kaana ilaa la gaarayay ahaatay yowmu fatxi tustur maalintii tustur meesha la dhaho la furanaayey waa min bilaadi faris faris bilaadoodii faqad taxasana alfursu furs waxay isku gabaatisay ay ku dhuunteen ayagana fii xday ilaacin fii ixdaa qilaacin qalacdooyinkii iyo dhufeesyadii mid ka mid ah almumaradati ee sibsibka ahaa waa meel aan loo kori karin iyo iyaguna galeen faxaasaruuhum almuslimuuna muslimiintii baa xasaartay marta marka waa la koobo waa la cunaqabatiyey waa lagu wareegsaday faxaasarahum waxaa koobay oo ku wareegsaday almuslimuuna wa axaaطuu way ku wareegsadeen bihim ayaga ixaaطaةa الsiwaari jijinta sida ay ugu wareegto oo kale bilmicsami cududa gacanta gabdhaha markay jijinta gashanayaan markay saa u gashtaan gacantoo dhan bay ku wareegan tahay saasoo kale yay ugu wareegeen falammaa goortii qaala uu ku dheeraaday alxisaaru xisaarkii iyo cinaqabatayntii lagu sameeyey oo washtadda albalaa'u dhibkiina uu ku adkaaday cala alfurusi furus jacaluu waxay guda galeen markaa yudalluuna inay ka soo raariciyaan min fawqi aswaari alqalacati dhufayskii tiiraryaalkiisii ama derbiyaalkiisii dushooda yaa waxay ka soo raariciyeen salaasila silsiladooyin oo min xadiidin bir ah silsilado bir ah yay ka soo raariciyeen culliqad lagu dhejiyey bihaa silsiladahaa kalaaliibun kalaaliib waa birta afka ka qalloocanee birkawaaneed oo kale ah oo min fuluudin birlab ah birlabta adag ah yaa lagu dhejiyey xumiyad waa la kululeeyey birtaa binnaari dab baa lagu soo kululeeyey xataa qaddad ilaa ay noqotay ashadda mid ka daran tawahujan huritaanka min aljamri dhuxusha dabka ah ilaan birta marka la kululeeyo way ka kulayl badan tahay dhuxusha caadiga ah fa kaanat waxay ahayd birtaasna tanshabu mid ku dhegta fii ajasaadi lmuslimiin muslimiinta jasadyaalkooda ilaan hoos bay taagtaagan yihiin way ku wareegsan yihiin markii saa loogu soo laalaabiyey muslimiintii bay ku dhegdhegtay wa tacallaqad bihaa way qabsato way ku dhegtay fayarfacuunahum markay saa u qabsataba way kor qaadayaan ilayhim xaggooda sidii kalluunka marka la dabayo oo kale ama saa inta loogu soo tuuro markuu ku soo dhaco oo ninka taqaanaa kalluumaysadaha ah uu kor u soo qaato saasa kada muslimiinta u galeen fayarfacuunahum ilayh imaa mawtaa inuu dhinto wa imaa calaa washaki lmowt inuu geri u dhowaado labadan buu ahaa nin sakaraad ah sidoo hada kor loo qaadahay ama qof dhintay ayadoo xaaladdu saas u socoto facaliqa waxay ku dhegtay kalaabun bir oo minhaa birihii ka mid ah bianas ibni maalik bay ku dhegtay waa akhii albara ibni maalik geesigii walaalkiis bay qabsatay famaa in ra'aahu mabau arkinba <clears throat> albaraau bara bara ibni maalik ma arkin walaalkiisii oo la sii wato xataa waaba ilaa uu ku booday bara calaa jidaari اlxisni dhufayska derbigiisii wa amsaka wuxuu la qabsaday bisilsilati silsiladii ayuu ku dhegay allatii taasoo taxmilu wadayo qaadaysay akhaahu walaalkii wajacala wuxuu guda galay yucaaliju inuu ka furfurayo kasoo fujinayo alkullaaba birtii eh, inuu ka furo liyukhrijahu suu oga bixiya min jasadii jasadkiisa way weygelaysa si toos ah yaysaa u qabanaysa qofka korkiisa faaqadad waxay guda gashay yaddahu gacantiisii waa baraa'e taxtariqu inay gubanayso ilan birtoo dhan waa dab oo watadkhinu ay qaacaysa gacantiisa falam yaabahu dankama gelin lahaa ayada saa uma fiirinin xataa anqada ilaa uu ka soo badbaadiyey akhaahu walaalkii wa habata wuxuu ku soo hobtuu ku dhacay ilaa ardi dhulka bacda an qadad markay noqotay yaddahu gacantiisa cidaaman lafo laysa calayha laxmun aan hilib saarnayn hilibkii dhan ka wada dhacay saasuu markaa noqday laysa calayha laxmun wa fii haadihi اlmacrakati dagaalkaa asaga ayuu dacaa ilaahay ku tuugay albara ibni malik alansaariyu allaaha alle ayuu baryey an yarsuqahu inuu ku arsuqo ashahaadata shahiidnimo waa raadina amaba helaayaba meeshaasuu gela wax isku dhex tuuriyey silsiladii qabsayey wax kasta sameeyey ma laha shahaadadii ilaah buu baryey subxaana wa tacaala an yarsuqahu ashahaada fa faajaaba allaahu ilaahay baa ka ajiibay ilaahay baa ducaahu ducadiisii ajiibay xayu meel khara uu dhacay sariican asagoo legdoon shahiidan shahiidna ah muqtabitan majeersamayo aad u jecel biliqaa'i illaahi ilaahay la kulankiisa inuusan dagaalkaan ahayn baa dhici karto dagaalo kale uu galay inuu ilaahay saa ugu sahlay subxaana wa tacaala nadar allah ilaahay ha iftiimiyo wajha albaraa bin maalik fi ljannati jannada gudaheeda wejigiisa allah ku ifiyo wa aqara caynahu indhihiisa ilaaha ugu qaboojiyo bisuxbati nebiyihi nebigiisa la saaxiibtinimadiisii muxamadin ahaa calayhi salaatu wasalaam wa radiya canhu ilaahay ha ka raadi noqdo wa ardaahu ilaahayna ha geliyo subxaana wa tacaala bara ibni maalik qisadiisii cajiibka badnayd yaan meesha uga baxaynaa iyo raggi baanu ka nasan doonnaa haddii rabbi yimaado hadduu rabbi idmo waxaan sii tilmaami doonaa dhanka saxaabiyaadka dumarka ah waxaana noogu soo horayn doonta umusalama iyo beritoola haddii ilaahay na gaarsiiyo subxaana wa tacaala wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam